kulo waxaan saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duwarka yanen wanaagsan saaxiibada meel kasta aad joogtaan isniin weeyaan waana lixda maaj sannada saaxiibada barnaamijka ciyaaraha doorkayeen waxaad ku dhegaysan doontaan oad ku maqli doontaan ciyaarihii shalay la ciyaaray midii ku dhacday kooxda kubadda cagta manchester united nu eegi doonaa manchester xaaladooda ma sahlana kooxda kubadda cagta liverpool toddoba gool iyo waxba ayay ku bahdileen marka manchester united ugu dambeyntii waxa weeyaan waa la soo afjaray oo muddooyinkii ugu dambeysay kooxda kubadda cagta manchester united waxay ahayd kooxda goolaha ugu badan gaartay xilli ciyaareedkan ee markii la eego kooxaha yurub laakiin xalay ayaa lagu baashaalay la bahdilay kooxda kubadda cagta liverpool ayaa toddoba gool iyo waxba ku garacday haddaba maxaan qaldan ah manchester united tababarhooda muxuu arrinka ka yidhi sidoo kale ninka tirahda yordan colob isagana qordiisii muxuu ka yidhi falqay ku saabsan arrimahaas inu eegi doonaa saaxiibada saalax xalay rikoorkii u sameeyey inu eegi doonaa sidoo kale ciyaarihii kale la ciyaaray aynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta barcelona iyadana guul muhiim ay gaareen iyadoona sidoo kale kooxda kubadda cagta real madrid iyagana taa kaloo dhigay saaxibada soo dhowaada kooxda kubadda cagta romana hal gool ay kaga badisay kooxda kubadda cagta yuventus waayaha saaxiibadahaas maqal wanaagsan aynu ku bilaabnay barnaamijka ciyaaraha doorka heyenen kooxda kubadda cagta liverpool waxa weeyaan eh, social mediaha magaalada iyaga ayaa iskale kadib markii cadowgooda ugu weyn markii la eego ilaan koxda kubadda cagta liverpool iyo koxda kubadda cagta manchester united markay wada ciyaarayaan waa labada kulan ugu xiisaha badan ingiriiska markii la eego waa labada kooxood taariikhda markii la eego koobabka ugu badan ku guulaystay oo koxda kubadda cagta liverpool ayaa hal koob ka sarraysa koxda kubadda cagta manchester united marka sida ay taana kulankii xalay aynu daawanay wuxuu ahaa kulan markii la eego koxda kubadda cagta manchester united aysan waxba ahayn runaantii markii la fiiriyo koxda kubadda cagta manchester united xil ee markii aynu eegno kulankii xalay aynu tusaale ka soo qaadano xataa xalay kooxda kubadda cagta brighton sidaa xataa maysan u ciyaari lahayn brenford sidaa maysan u ciyaari lahayn markii la eego iyo dhammaan kooxaha sida sidahamptom oo kale kooxda kubadda cagta liidis oo kale marka xalay kooxda kubadda cagta manchester united ceebtii ugu weyneed ayaa loo geystay oo taageerayaasha iyo weliba koox kubadda cagta manchester united iyo jab xoogan ayaa haysta haddaba haddiinu ku bilaabno ciyaarta garoonka anfield markii la fiiriyo waa mid ka mid ah ee garoommada ugu khatarta badan toddobaadkan gudihiisa markii la weydiiyey su-aasha ay ahayd tababaraha kooxda kubadda cagta manchester united erik tenhag waxaa layidhi toddobaadkan waxaad booqanaysaan garoonka kooxda kubadda cagta liverpool bal ka waran xaaladaada waa sidee maxaase ka rajaynaysaa tinhag wuxuu yidhi waa iskacaddahay uu leeyahay waxaanu booqannay garoommo sida eh, kooxda kubadda cagta mancity garoonkooda eh, kii chelsia eh, staffo bridge iyo kan sports markaynu egno wuxuu leeyahay kama duuna ayuu leeyahay sida garoommadaas oo kale waa isku mid markaa wax hadda culeys ay igu hayso ilaahay abuurta ma ayuu yidhi toddobaadkan laakiin xalay maxaa ku dhacay jabaahiirta kooxda kubadda cagta liverpool waxaa weeyaan eh, waxay qaadanayaan waqti qurux badan tan iyo bilowgan eh, markaynu eegno kooxda kubadda cagta liverpool xaalad adag ayay haysatay laakiin hadda sheekada waxay taagantaha wixii ku soo maray ilow oo markaynu eegno xalay farxad ayay markaa ka qaadeen kulanka oo taageerayaasha qaar waxay aamini laayihiin kooxda kubadda cagta liverpool in xalay toddoba gool ay ku garaacdo kooxda kubadda cagta manchester united markaanu eegno ciyaaryaanka tirado goni gagbo ayaa bilaabay daqiiqo markaanu eegno eh, kadibna ciyaarta markii lasoo laabtay oo qeybta hore waxaa bilowday mucjisadii kooxda liverpool markaynu eegno qeyb eh, ka kooban ilaa konton daqiiqo ilaa daqiiq ayaa waxaa loogu dhaliyay lix gool waana markii ugu horreysay kooxda kubadda cagta liverpool sidaa ay ku samayso kooxda kubadda cagta manchester united darwin ayaa dhaliyay daqiiqo kadib gagbo kadib saalax kadib nones kadib saalax haddana firmino marka firmino xataa oo ku baashaalay markaynu eegno marka eh, waxaa jira dhacdooyin badan ee eh, laga diiwaangeliyey kulankan eh, markaynu eegno iyadoona taageerayaasha kooxda kubadda cagta liverpool sanadkan ay leeyihiin war xataa james leaga iska daaya waxaan doonaynaa kaalinta saddexaad iminkan kooxda kubadda cagta manchester united ku jirto Ensemble on fait le show waaya saaxiibada ismaqal wanaagsan markan waxaanu eegeynaa bal kulankii xiisaha badnaa ee xalay kooxda kubadda cagta liverpool ay toddoba gool ku xaaqday kooxda kubadda cagta manchester united marka xaaladda kooxda kubadda cagta manchester united aad iyo aad ay u liitaan kadib xalay lagu baashaalay oo toddoba loo dhiibay axmed maxamed ibrahim iyo weliba saaxiibka abdiciis beereed ayaa ila joogay sidaya ah. axmed ayaan ku hormarya bal axmed soo dhowo xalay kooxda kubadda cagta liverpool <laughs> wax la sheegi kara wixii la filanayay unbaa xala dhacay inkastoo hadda sideed iyo sagaal iyo toban iyo meelaa aan sii rajaynayna todobada xataa ciyaarta kusoo dhamaato qanacsanaa ma jira marba haday goolasha bilowdeen maaragtay sideed sagaal toban koo iyo toban xataa in laiska sii geeyo oo mm. sii socoto way fiicnaan lahayd ha marka hore ayagaa dhaheen garoonka anvil garoomada kale uu ka duwan yahay marka xali way arkeen inuu garoomada ka duwan yahay garoon oo mar haddii aad timaadida wadnaha farta lagu haya inuu yahay waa la tusi marka xal way arkeen <laughs> inkastoo eh, ma maxaa la yihahdaa mm. kambiga dambe marka lasoo gaaro hiftaamka eh, mm. dambe manchester united ba xalay wax door fiican uusan ku lahayn eh, ciyaartooyda difaaca hadda tiraadid kuwa dhexda dheelaayo iyo weerar intaba mm. kasamirihii xitaa la yaqaanay xitaa xale ma aqaa meeloo ka baxa marka marba haddii adigu balaayo iska kaa helayso meel walbabdabdicasiis eh, balso dhow <laughs> waa sida cabdirashiido runtii wax laga sheekay lama yaqaano mm. wixii xalay ka dhacay anfield road waxay ahayn wax aada loola yaabay mm. oo manchester united tii la yaqaanay oo kulamadii adag ciyaari jirtay waa dhici jirtay in gool badan looga badiyo ilaa shan gool wax gaaraya laakiin toddoba gool iyo eber waxay noqon weysa wax fila waa oo macnaha wax la filaayo ma ahayn ciyaartu ciyaar adag ay ahayd miisaankeeda iyo sida loo saadaalinaya xataa khabiirada ciyaaraha sky sports iyo si qaabka u saadaalinayeen uma badneen xataa goolashu xataa saddex lama gaarsiinen laba iyo hal baa lagu kala badin karaa hal iyo laba iyo hal kuwa ugu badan saddex iyo laba waxdaas idhaaheen laakiin toddoba gool wax meesha xala dhacay runtii wax aad yaabay ahayd oo mucjize ahayd marka erigtan wax ka qaldama lama yaqaano ciyaartooydii ayagoo dhan waxay soo galeen ayagoo daalanba garoonkayba ciyaartu bilaabanayaba daalanayeenba ciyaartooyda manchester united sababtuna waxay tahay spirit ma jirin broniga ciyaarayeen broni la fahmi waayo kambiyada koowaad boxia ku jireen oo aada loo weeraraya inkastoo gool lagu lahaa oo kagaba goolkii koowaad ka dhaliyay haddana waxaa la yaab noqotay in marka qaybti labaad lix gool laga dhaliya afartan shan lagu daray waxa la yaab noqotay oo manchester united toddoba gool in la geeyey hmm. iyadoo aan ognahay eric tan markii la wareysanaya inuu yiri anvil waxba kama duwanaan garoobada lagu ciyaaro waa isku un koox caadi ah u baxeynaa marka xataa kulanka kulan weyn muusa ka dhigeen in kalsoonida uu muujinayay iyo haddana xalay wuxuu ka dhuuntay xataa press conferencegii shilka jira iyada tahay inuu wariyaasha la hadlo wuxuu sheegay muu garanay wuxuu sheegay sababto xataa wariyaasha wuxuu weydiinaya maxaa kugu dhacay maxaa qaldamay hmm. minaa waxaa dhacay waxaa oo magical waxaa aqliga maskaxda ka garayn biniaadankaa dhacay oo toddoba gool manchester united in laga dhaliyo waxay ahayd runtii wax aan la saadaarinaynin hmm. waana guushii ugu weyneed oo liverpool ay gaarto rikoorar badan ciyaarta laga diiwaan geliyey moo hmm. saalax wuxuu noqday xiddiga ugu goolasha badan premier leaga kooxda liverpool sidoo kale wuxuu noqday xiddiga goolasha ugu badan ka dhaliya manchester united kulamada liverpool ee la ciyaaraysa gerard iyo xaddiga kalea jiray asaa ka hormaray sagaal goolu ka dhaliyay isku dar marka la eego waxaa la yaaba haddana sideeddii kulan u dambeysay sideed iyo toban goola laga dhaliya manchester united ayadan hal gool dhalisa waxyaalaha aadka loola yaabayo cajiibka fiican ee la wariyo waaye <laughs> saaxiibkii axmed taageer liverpool waaye waxaad moodaa inuu jidbeysay abaad eh, hal su-aal ku weydiinaya axmed markaynu eegno ay ugu dambeysay kooxda kubadda cagta manchester united inay ku badiso garoonka anfield stadium marka inta badan markii garoonka anfield caadadiin lasoo boqdo wax badan ayaad filaysaa taariikhda maysan dhicin kooxda kubadda cagta liverpool waayadanba in toddoba gool ay ku dhufato kooxda kubadda cagta manchester united weliba eh, liverpool waxaynu ognahay kulmadii ugu dambeysay xilli ciyaareedkan eh, ay soo ficnaatay mooyaan lakiin xilli ciyaareedkan xilli ciyaareed xun ayay u ahayd markaynu eegno waxaynu ognahay kooxda kubadda cagta real madrid oo kaleeto garoonkan anfield shan ayaa ku dhufatay marka xalay maxaa ka saaciday kooxda kubadda cagta liverpool inta badan kulankan waxaa la saadaalina ugu dambeyn xataa uu iraan in manchester united barbarac ay heli karayeen maadaama manchester united form ay ka muuqatay maxaa ka saacday kooxda kubadda cagta liverpool taageerayaashii jamaahiirtii wixii aad iyo aad <laughs> eh, horta waayadan dambe waxaa jirin in naadiga horta ay isla qabsadaan inkastoo dhaawacyo badan ay u jiray hmm. eh, haddana fandij eh, mar dambe u maqnaaday kanooto dhaawacyo kale soo gaaray ciyaaryahanadii kale xoogaa hmm. performancegooda oo aada u liitay eh, farmini xitaa maal fabiyiin lagu yaqaanay hmm. performancega fiicnaa xitaa ma lahayn waa iyadan dambe waa tii xitaa mararka dambe macalinka kaydka dhigaja bajetik oo ka doorbidayay marka wixii oo dhan iyo culeysyadii waa iyadan dambe iska haystay iyo caradii real madrid laga qaado markay naadiga si toosa wax kaaga badanaysa waa gaarka <laughs> in laba gool aad ku hormartid mm. lagaa keeno saddex kale shan marka waxyaaba qaar aan la qaadan karin mm. marka wixii oo isku urureen mm. ya iyo manchester waxaad arkeeda nafsigeeda xasaasiyadka laga qaado bootada zaaid ahayd oo wacdara dhigi doona ah, anfil balaya ka samayn doona maxay ka duwan yihiin iyo coos waa ku yaalay iyo bal coos inuus meesha yaalin aad iyo aad unbaa la tusinaya marka waxaasaa keenay kow iyo tobanka ciyaartooy ee xalay garoonka soo gashay kulligooda reedkooda marka la fiiriya sagaal mm. dhibic sideed qaara sideed dhibic toddoba ahaa qaara sideed mm. dhibic ibar ahaa marka manchester united waxay ku lalaabanaya mm. ciyaartooydooda saddex dhibic shan saddex dhibic sagaal marka waa dareemi kartaa inta reyn ee ciyaartooyda eh, ay kala sareeyeen marka taasaa keentay marka mm. in xalay performancegooda mm. u noqdo maxaa mid fiican xitaa waxaa dhacday eh, macalinka eh, qeybaha dambe ciyaarta marka sideetan kala gaaray afarta ciyaartooy shanta ciyaartooyda ugu aweenada garoonka hadan uu ka saaray ciyaartooy cusub hadan uu keenay <laughs> laguma sii raba goolkii toddobaad markaas hadan kasii dhashay <laughs> marka waa dareemi kartaa cabdi casiis manchester united liverpool markay wada ciyaarayaan waa kulanka ugu xiisaha badan markii la eego england maadaama labada kooxood yihiin labada kooxood taariikhda ugu badan horyaalka ku guuleystay manchester united waa kooxda labaad koobka ugu badan qaaday liverpoolna waa kooxda koowaad markaynu eegno hal koob ay isdheeryihiin xalay inta badan sida aad sheegtay lama filin xalay iyo tanhag maxaa ka qaldanaa waa maasanta cabdishiidu waa waxaa dad su-aashaas dad badana jawaabteeda raadinayo ilaa hadda taageerayaashii manchester united la yaaban waxay sheegaan ay qula yihiin marka waxa ugu muhiimsan waxaan is leenahay hmm ciyaartooyda horta kama muuqan waxa la yidhahdo spirit yacni ciyaartooy kulan weyn ciyaaraya uma ekeen ciyaartooy manchester united sababtan waxay ahayd mm. in afar shan daqiiqa ugu horreysaba mm. ciyaarta waxaa lagu go'aamin karaa daqada ugu horreysa kooxda u ciyaar afartan iyo shan daqiiqa ugu horreysa manchester united uma muuqan koox ciyaaraysa kulan weyn mm. koox dhibcan rabta xataa waayada waxay ku booteenayaan inay soo geli karaan loolanka horyaalka xilligan waa dhownahay wax yar shan dhibici toddoba dhibica ka horeeya waa soo arsenal iyo city aaba <laughs> ciriiri gelinaya marka ayaa waxaa buuq lagu furo ciriiri geliya marka erigtan waxaa ka qaldanaa inuu xoogaa si u wareeray marka la eego shaxdiisu markaasi aad uma liidan hmm. laakiin itigihii inta badan kulamada united go-aamin jiray waxaa hmm. kamid a ah marcus rashford xal arag inuu garoonka ku jiray inuu ka maqnaaba kala sheegay hal bor inuu darbiyay maana kadib lama arag <laughs> bruno fernandes bruno bruno fernandeski khadka dhexe wuxuu raba ka samaysan jiray xal ayaa arg nin sheebaal ciyaara camal dhexda laga shtay ciyaartooyda khadka dhexe fabina iyo kuwa liverpool henderson waa lagu faraaday xal macnaa wixii raba laga samaystay xidigo kaloo badanaa jira oo united ayaga laftirkooda hmm. ciyaartooyda garoonka garoonka go-aami jirka sameera kamid xiddigii qadka dhexe xataa kasameero ninka la yihahdo iyo faren waxaa leeyahay tan iyo markii kusoo biireen kooxda kubadda cagta manchester united ma jirin ama ma dhicin in guuldaro ay qaataan ah, laakiin xalay markii ugu horeysa qaateen fren iyo ninka la yihahdo kasameero weli united waxaa laleeyahay november ugu dambeysay in laga adkaado ay guuldaro la kulantay uskoobka adduunka si loogu soo noqdo ama wixii ka dambeeya mm. wadada guusha raacda maray barbaro gasho iyo maray guuleysteed marka la eego inta badan mm. tartamada marka erigtan xale waxaa laleeyahay anvil waxaa lagu tusay inuusan la mid ahayn garoomada caadiga ah oo yacni uu yahay inta badan liverpool this anfield ay kuleeyihi mana halkan anfield aa layihahdaa aduu marka doodaa gelaysa ah, waxaa leedahay meeshan anfield waa lakin haddana waxaa muuqata inay awooddeeda leeyihiin waa markay timaado laakiin kooxaha waaweyn waxaan rabaa axmed inaan u sheego eh, mm. keliya ma aha united oo kale kooxo o dhan isku mid ma aha man hadda liverpool hadii la ciyaaraysa waxaa laga yaabaa iyadoo newcastle ubaxaysa ama koox kale oo yar wolverhampton warriors oo kale in hal eber looga bayo hadda kulanka soo socdo marka laakiin waxay ku fiican tahay liverpool markay timaado kooxaha waaweyn oo top sixiska xoogaa xifaaltankoodu aada ugu dheerayaan weliba xidiga mo saalax wuxuu go-aamiyay inta badan kulamada waaweyn ee liverpool ciyaarto marka si guud erigtaan xalay wax ka qaldama runtii isaga laga rabaa inuu soo ogaado soo raadiyo su-aashaas maadaama uu xidiga keensaday garoonkii mar xataa la weydiiyey su-aalo wuxuu sheegay hmm. waa la iska badin karaa uu yiri laakiin wixii meesha ka dhacay anagu waxaan filayna ma ahan weli eedda wuxuu saaray ciyaartooyda hmm. inta badan inkastoo si laftirkiisu eedda uu lahaa oo sbiritka ciyaartooyga kama muuqan xidigaas hmm. u ciyaarayan baroonigooda marka axmed maanta waa faraxsan yahay laakiin kulamada soo socda oo weli abril liverpool bil adaga u noqon doontaa waxaa isugu cigi doona arsenal marka kulamadaas ay laftirkooda liverpool go-aamin doona inay top fourka ku nagaan doonaan ama ay gaari karaan hadda hmm. saddex dhibcood ay u jiraan inay gaaraan kaalinta afraad si ay champions hmm. league oo isu qaybgalaan axmed ugu dambeyntii kooxda kubadda cagta liverpool hadda shantii kul ugu dambeysay horyaalka premier league ay ciyaarayeen hmm. laba kulan afar kulan ka mid ay badiyeen hal kulan ay barbadhac galeen markaynu eegno toofoorka hadda waxay u jiraan wax ka yar saddex dhibcood markaynu eegno afartan shan dhibcood ay leedahay koxda kubadda cagta spors sanadkan koxda kubadda cagta liverpool mise leedahay kaalin saddexaad way tegsan doontaa afraad markii laga soo tago haddii cayaarta xadoo kale ay soo bandhigaan aad aad liverpool naftarka waayada waxaa lagu yaqaanaa mm. marka jamus leaga mm. xoogaa ciriiri uu ka galo ay way yaqaanaa marka in jamus leaga ay raadiyaan ama ay yimaadaan top fourka ama mm. saddexda ay soo raadiyaan marka waayadii hadda la gaaray maxaa la yidhahdaa hadda ciyaartii real madrid wataan waxay u loo jeeday haddeer waa tii kaalinta shanaad ay fadhiyaan mm. iyo kaalinta lixaad mar hore ay joogi jireen soo marka markaba waa heerka inta soo gaaraan xoogaa waxay isku yeelaan mm sida focus u saari lahaayeen in top threega fourka inay ka gaaraan si hmm. jamers league usoo baxaan marka marba haddii performancega xalay kale sii socdo waa suurtagal marka waa hmm. orday ku gaaraysaa eh, eh, sidoo kale hmm. eh, waxaa leeyahay ciyaartooyda sida darwin nunis oo kale godi gagbo oo kale inay isla qabsadaan iyo maxamed saalax waa wax fiican sababta tahay lixda todobada goolbo labalabo ayay u qabsadeen markii laga soo firmino aad iyo aad eh, marka haddii darwin nunes uu soo laabto bal ka waran oo ciyaartoydana sii wacdareynayaan eh, darwin nunes adhe ninka la yihah luis dias eh, diyaas wuxuu u baahnaan isnabtarkiisa mm. xilli ciyaareedkan maadaama dhowr kulanad oo ay ka dhiman yihiin ama koo iyo toban imilaa ay ka dhiman yihiin asaga wuxuu noqonaaba maxaa la yidhaahdaa mm. wili naadiga asigaan haddan macnaa mm. performancega asagaan heleynin sababtaa nin hadda muddo dhaawac kale hadda jota dokaad mm. wuxuu gadaal ka yimaado kulanka hadda lasoo dhaafay eh, newcastle oo kale wato waa asiga kusoo hormaray mm. eh, marka asiga marka wuxuu noqonaa mm. systemka dambe iyo wixii uu ka helanay laakiin haddeer sanadkan eh, performance fiican ka meelay waayo asi hadda dhaawac ka soo noqday weliba xataa ciyaartooyda lama almiintayo si gaara ah loo tababar loo siiyaa marka inta ka imaanayo waa raggan ayagaa sii shaqaysanaya aad waayahay saaxiibada kale aynu siin doonaa leelenka weeyaan oo iminka masaaxibada soo wacaya barnaamijka ciyaaraha duurkayanan ayaa dhegeysanaysaan waayaa saaxibada eh, haddiinu egno waayahay cabdicasiis eh, beereed iyo weliba saaxiibkii axmed maxamed ibraahim oo ay macsan yihiin si gaara ah barnaamijka ay la falaqaynayeen markaynu egno doorka saaxiibada iyo fariimaha aynu eegi doonaa markaynu egno bal saaxiibkan ayaa siinaya oo barnaamijka qayb qaadanaya waayahay eh, waayahay balse dhow aad iyo saaxib codkaaga soo dhawqaat waa ka reer liverpool waxaa weeyaan waa maanta maskaxda u degan magaalka idinkaas kale soo dhow bal ka warana xalay kulankii aad iyo aad kulankeeda sii wadaa saddex horyaalkiina qaadaa laga yaabo horyaalkiina qaadaa laga yaabo ciyaarta sii wadaa aad iyo aad marka waxaa leeyahay macalinka ciyaartooy ka fiican inuu dhiirigeliyo aad u wanaagsan tahay waaya saaxiibka waa kaga mahad celinaya sidaa qurux badan barnamijka kaga qayb qaatay saxibada kale aynu siin doona barnamijka iminka ka qayb qaadanaya oo waa kaa saaxibada fariimahana haddii hal iyo laba aynu sii eegno cumar wuxuu leeyahay waxaan taageera koxda kubadda cagta liverpool runaantii xalay bandhigaa soo bandhignay waxay ka dhigan tahay in sanad qurux badan ee liverpool ay iminkanba ay qaadan doonto sanadka ka wax badan aynoo noqon doona ayuu leeyahay lakiin ujeedada ugu weyn waa tabafoorka ayuu leeyahay wiilkaan waa yahay saaxiibada kale aynu siin doonaa fursadda oo barnaamijka qaadanaya bal soo dhow halo soo dhow algu maqlaa barnaamijka wala socotaa aad iyo aad waa kaa waa kaga mahadcelinaya walaashay sida qurux badan barnaamijka kaga qayb qaadatay saaxiibada kale aynu eegi doonaa xalay marka tii liverpool ku dhacday waxaa leeyahay waa tii ay ku dhigtay kooxda kubadda cagta liverpool kooxda kubadda cagta manchester united waa waxay nabaan nacadihin weyaan kole manchester united baryahan way iska wanaagsaneen laakiin xalay waxa ay soo bandhigeen xataa uma qalmin xataa kooxda kubadda cagta manchester united xalay kaalinta saddexaad inay yacni naadin kaalin saddexaad ku jirto ama horyaal ku tartamaysa xataa maysan u ekeen markii la eego saaxiibada kale aynu eegayna barnaamijka qaadanayaa Eh, wah ka balse dhow door wanaagsan bal soo dhowo magaca degaanka aad iy aad taageero liverpool yahay karaaba waa garet baarij aad iyo aad saa barnamijka waa la socotaa aad iyo aad waa la socda caawiyaha qudgina manchester united waa waxaana la ilaawi doonin recovan sorg taariikhdhe aad iyo aad aad iyo aad ani hanada oo taageeraha kulanka wax ku bilaawanayay waxaisdhahayay ama laydinka la hormara goolka haye laakiin markii hadda ma aamini laba gool markaa lahe laakiin markii afar gaarsiin aa dhahay iska sii wada marka baasha markaan waa noo tastacmal baasha ha lagu sii wado aad iyo aad laakiin jirta xadkeeda fidhaayno arsenal camal waay nimankan saddex gool xitaa kasoo laaban karaan waxaa dhahay liverpool haddii afar saa dhahay is waa sagaala maxaa dari in toban gool loo gaarsiiyaaray waaba todobadii todobadii todobada waxaa waa idinku milnaamasmiya soolahana waxaa rabay toba la gaarsiiyo sibaa jaternati dambaysa noola hadin waxaa leeyahay markale aad iyo aad aad iyo doaka reer liverpool reer manchester uma jeedo reer manchester united uma jeedo waxaa weeyaan aad iyo aad kolba xaalada ku xun markaynu eegno jamaahiirta kale oo barnaamijka qaadanaya aynu eegi doonaa barnaamijka siin doonaa aad iyo aad balso dhow halo aad iyo aad saax waa ku maqlaa waa ku maqlaa cabdirashiidow eh, aad iyo balso dhowow aad iyo aad magaca waa waxaana sii dhawaa aye saaxiibkii barnamijka oo la sotaa aad iyo aad soo dhowow qodobka dooda abdirashiido ii dhac bal qodobka dooda kulankii xalay xiisaha badnaa ee liverpool ay ku dubatay kooxda kubadda cagta manchester united runtii waxaan dhihi karaa kulanka xalay waxa waaye xasuuq ama fadeexadii caabkii watergay ee kubadda cagta runtii ku timaada ku timid kooxda manchester united taasoo runtii aan dhihi karo in manchester united ay xalay aysan u qalminba koox heerka koowaad ka ciyaarto oo kale u qalantay kooxaha heerka saddexaad sida everton iyo coventry city oo kaleeto runtii iyadoo aan ogna horyaalka premier league inuu horyaal kulun islamarkaasna kooxaha horyaalka kaalinta koowaad ama kooxaha xifaaltanka uu ka dhexeeyo aysan tan oo kale aysan hore u dhicin hmm. sida aan wada foomka labada kooxood liverpool oo hoos ku jirta iyo kaalimaha markaas jeedaad iyo toddobaad kastoo manchester united ay kaalimaha saddexaad cabdirashiido eh, ay ku jirtay islamarkaasna manchester koobka carni kaabka ay ku guulaysatay koobkaas oo aan dhihi karo koob eh, macquula uusan noqon karin hmm. balse kadib eh, tababare erson shirkiisa ku sheegay in afar koob afar afar liig koobaba ay u dagaalami doonto manchester united aad iyo aad oo jigadax runtii ku noqotay qarangu uu ku jirayna ee hurdada ay ka kacda liverpool runtii manchesterna ay eh, weli u baahan eh, tahay runtii in eh, la dhuujiyo runtii oo lasoo adkeeyo saana aan lagu tartami karin kaalimaha afraad xataa runtii waay widoontaan qabaa kooxda manchester aad iyo aad waa yahay saaxiibkii waan kaa mahad celinayaa sida quruxda badana barnaamijka kaga qayb qaatay saxaabada kale aynu fursad siin doonaa sacdiya axmed waxay leedahay waxaa taageera kooxda kubadda cagta mancity xalay waa ku faraxsanahay kooxda kubadda cagta manchester united in laga badiyo maale liverpool way soo laabatay marka waa kaa saaxiibada kale aynu eegaynaa oo iminkanbaa barnaamijka ka qayb qaadanaya bal sudhow wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu sudhow waan dhowahay walaalkey adiga iyo walaalka farsamada dhammaan saaxiibada ka jooga leeyahay sura wacan aad iyo aad soo dhowo saaxib waan dhowahay aad iyo aad intaas kadib magacaygu waa cabdiyare oo ku sugan xalyaano taageerooyin halaal madriid iyo jalbiya aad iyo aad waa waan dhowahay falanqaynta guud ee xalay liverpool ee gumaadkay u geysatay garan anfield oo maadaama xalay todoba gool iyo eber lagu hasuuqay ayaa maanta aad iyo aad loo hadalhayaa raggana saakay ku sheegeen dumarkana ku kaxbaystay mafaad <laughs> aad iyo aad aad iyo aad <laughs> warka waxawaaye warka waxawaaye united la kulamahaynin laga kulamahaynin inkastoo foom fiican ay ku jiran xilciyaaradii ugu dambeeyey oo kasoo qaadanay liverpoolna ay ka jajabneed oo xataa sagaalaad iyo toddobaad iyo seedis ka fadhiday sida chelsea camal aga jajabantay ee aga jajabneed xidiyin dhawacaga sii maqnaayeen liverpool xalay waxdaraadii samee marlaba lastiimeynin maadaama xalay aniga waxaan waday taageere oo united oo amah ku jogaa <laughs> aad iyo aad aad iyo aad <laughs> marka waxawaaye united waxaasdhahay kooxda waa kaa qabay hadda eh, liverpool afarta sarkaseedgelays adigna first league amba yurub liiga cayaare isdhahay <laughs> maano waxaa cayaaraysa adloosur cayaare afar sana u diidana laakiin xal waa dhacda maano lugay dhiiqay <laughs> geliyen aad iyo aad waa guuldarada waa la qaadatay <laughs> guuldarada xal waa la qaadatay eh, xanuuna marka erigson hadina inuu degdego ma ahaynin inuu degdego ma ahaynin waxaa hore waxaa loo dhahay nin xas nin saxibkay fiiri aad iyo aad nin nin oo xas xagaymaridaa liir ufaas haye marka asaga aa yiray imaaraadkiis iyo kooxahan kale lamid tahay afkil awal marka waxaa la dhamaystira ee real madrid oo kale soo arkay jose oo iska waday habeenkii oo shantii iyo labada aheyd oo taxaasugu eh, filan la yiri qaybta bashan laga keenay koox meel u socota kooxaas aliya laakiin calayga shamira asiina martinis ka asiina digiyo asiina ma joogin xalay waxaa isgacyaanaya ciyaal la yara isgacyaanaya ma aano oo qobay xatee yaa eh, newcastle xatee karon <laughs> aad iyo aad marka waa mahadanta saaxiibtale taageeraha liverpool hambalyo heer united heer fanay shayaadin ulxumra shaydaamo kacadcadka waxaa leeyahay sori meel walbay joogaan aad iyo aad waaya saaxiibka kaga mahad celinayaa eh, barnaamijka ayuu ka qayb qaadanayay marka xalay eh, kooxda kubadda cagta liverpool xaqiiqda markii la fiiriyo wax walbo ayay kaga wanaagsanaayeen oo markii aanu eegno eh, xalay marka iyadoona kooxda kubadda cagta xataa haddii manchester united ay ciyaartooyda muhiim ay ka maqnaan lahaayeen markaasoo kale macquul ay ahaan lahayd oo taageerayaasha manchester united waxay dhihi lahaayeen warniyo ciyaaryahankaas naga maqan ama buruna naga maqan ama kasmiira naga maqan laakiin rashford oo jooga oo bruno jooga casabiro oo jooga oo fred ilaa antony show lisandr martines fren dalot iyo digey marka in bakoorad loo dhiibo kooxda kubadda cagta ee manchester united waxaa weeyaan eh, soomaalida waxay tiraahdaa kuqabata iyo qadarabi waa la qaataa marka xalay eh, manchester tan waa idinku dhacday koley manchester united eh, xilli ciyaareedkan markii aynu eegno waxaa jira kooxda kubadda cagta mancity oo kale lix gool ku garaacday brentford oo kale brighton oo kale astovil oo kale oo afar gool meelaha ama saddex gool ka badan ee kaga badisay marka kolley kooxda kubadda cagta manchester united xil ciyaareedkan iyagana markii la fiiriyo waxay ku wanaagsan yihiin kulamada hoomkooda marka liverpool xil ciyaareedkan manchester united keliya liverpool maysan badinin markaynu eegno laakiin dhibcihii ayay kala qaateen laakiin ceebta ayaa ah toddoba gool kool ama koox aad xifaartamaysaan in toddoba gool kugu garaacdo waa wax inabaanin caadi ahayn wayaan wayahay saaxiibada ugu dambeeya ayaynu fursi doonaa barnaamijka qayb qaadanaya sanow aad iyo aad aad iyo saaxibkiisa dhow waayahay saaxiibka qadkaya koga saxabada kale noo eegaynaa barnaamijka ka qayb qaadanaya aynu fursi doonaa balse dhow adiga iyo farsamayaqaanka ismatamaanta caalamiga kulmiy dhammaantiin waxaan leeyahay qaybta sportka maalin wanaagsan dadkow muxudiin gariiga waa yaqsigaa joogaa aad iyo bal muxudiin bal ceebtii xalay ka waran aada umaasan tahay boolis polis wuxuu leeyahay cabdirasuudow manchester united macallin balow loo dhiibo waxaa looga baahan yahay labada cadow aan leynahay inuu runtii oo si gooni u ego waxoona ka wadaa manchester city iyo liverpool aad iyo aad ala socnaa rastow eh, manchester city lix gool ee ku dhufatay xilli madaxan liverpool tooba ee ku dhufatay marka wuxuu leeyahay macalin walku imaado waa labadaas cadow inuu naga imaataa marka xalay waxaa la leeyahay manchester united lugaha in laga xeeraa moodaa sababtoo eh kubadii saraxi xadda ee loo ciyaaray xataa soontii ma ciyaarin kubad ciyaareed runtii aad u lidisay ciyaareen weliba hata eh, liverpool foonti ama haysan oo waxaa leeyahay tanhag eh, sidii ugu qaaday koobkii iyo madinta united eh, wuxuu ka dhigay koox aad runtii aad wanaagsan oo koox leh laakiin waxyaabaha la yaabka waxaa kamid ah raskow naadi weyn oo runtii naadi la xisaaltamo in reerka labaad lix gool laga dhaliyo runtii taas raskow waxaa leeyahay ceeb weyna ku ahayd kooxdan waxaan isle runtii madinta united in muddo runtii way mogtahay sababtoo ee kun sagaal boqol sadii kowdii sidaan oo kale buxsandaydii waxaa sabado gool igu geliyay walkas marka runtii <laughs> ceeb weynaa ku dhacday inkastoo eh, liverpool runtii xaala guusha ay ka dhigan tahay inay runtii rajo weyn ay ka leedahay koonfoorka sababta waxaa la soconaa eh, liverpool runtii habceeradkeeda ma wanaagsaneen ayadoo weliba xatee eh, weliba xatee waxaa leeyahay hostow waxyaaba muhiimkaa kooxda kulanka anaga soo diiwaan geliya waxaa kamid ah in real madrid oo anfir joogto kana awood badan madifa united siga dabcan runtii wanaagsan u ciyaaraan in kubad kantar ataaga real madrid ay ciyaaraysay sababtada difaacan ay xiraysay marka waxaa leeyahay kuma xisaabtamin tanhad inuu kuurada oo joogo anfil uu yahay isbuuc ka horna uu yidhi eh, garoonka anfilka ma dugno beermada kale marka <laughs> duuduub runtii eh, ceebtaa xaalad u dhacday madifa united waxaad leeyahay foomkii oo runtii howlkii u tarsamaayeen sidii jirmiigu kaleentay iyo dad runtii inuu ku imaan karo weliba markii ay eh, dib isku aroorsadaan Eh, kubad fiican ee kumandigaan tanha mm. eh, weersoo lama kala qaashin xalay maxamed saalax iyo xidigowen runtii waxaa moodaa inay xikoorogowen ay isku sameeyeen marka aad iyo aad aad iyaad waa yahay waa yahay eh, barnaamijkana saaxibada waa ka waa gabagabo weeyaan ugu dambeyntii daaficii hore kooxda kubadda cagta man city ninka lairahdo rangers wuxuu leeyahay xalay kooxda kubadda cagta manchester united toban ciyaartooy ay ku ciyaarayeen wuxuu leeyahay ninka la yidhaahdo dilot iyo weliba ninka la yidhaahdo antony waxay ahaayeen kuwo aan waxba ahayn marka manchester united waa lagu maadeysanaya koley waynu arki doona waxyaabaha kala dhaca marka liverpool waxaa leeyahay balyo guud ahaana saaxiibada barnaamijka ciyaaraha doorkeyana intan ayaa kusoo gabagabeynayna warkulanti